waxa la gartaa wax ka soo horjeeda marka la arko qurux lama garteen haddaanay foolxuma jirin caddaan iyo iftiinna lama garteen haddaanu gudcur iyo madow jirin sidaa awgeed haddaynu eegno ummadaha aynugu hareeraysan ama cidda aan islaam ahayn qaabkay waalidkoodula dhaqmaan haddaynu eegno waxaynu garanaynaa naxariistuu rabbi inoo naxariistay subxaanahu wa tacaala iyo nicmada uun lagu galladaystay oo ah in waalidka loo samo weyniday weyn tahay waddamada horumare horumarka iyo sheegta tadawurka waalidkood marka ay gaboobaan ama marka ay talax gabaan waxay u sameeyeen guryo lagu xanaaneeyo oo lagu guro guryaha waalidka lagu guro iyo guryaha ayda lagu guraa waa isu dhow yihin amba waa isku mid waxaa lagu sameeyaa karantimo la iska karantiimaynayo waalidka iyadoo shaqaale loo qabanayo oo inanka ama inantu sideed iyo toban jir maalintii gaadhaa waalidka ugu dambeeya shaqaala loo qabtaa lacagtii shaqaaluhu qaadanayaana dowladdaa siisee ilmihii shaqo kuma lahaa waxaa laga yaabaa markii uu dhalay ilmihiisa ee uu koriyey isagoo abaalkiisii aan soo celinin ama wax ka midaba ah aanuu abaal gudin ilaan abaal waalid lama wada gudi karee in ilmihii uu ka tago guriga uu ka baxay waxaanay dowladuhu xaq u siiyeen ilmaha yari lix iyo toban hadduu gaadho inuu dayaco waalidkii oo guriga inuu ka tago xaqu u leeyahy gabadh ha noqdo ama nin ha noqdee guri gaara inuu yeesho keligii uu ku jiraana inay tahay mid dowladda ka go-an oo maal iyo muruqba ay la garab istaagayaan amaa diinta islaamka xataa haddii ilmuhu uu gaar waalidkii uga nool yahay haddii gabadha la guursado oo nin ay leedahay iyo haddii ninku xaas uu yeesho haddii waalidkii uu weyn iyo hadduu waalidkii dhallinyaro yahay haddii waalidkii uu mootan yahay iyo haddii waalidkii uu nool yahay intaba waxaa la saaray qofkii muslimkaas ah samafaluu waalidka u samafalayo waxaanay ka mid tahay min maxaasini hadihi shariica wanaagyada ay leedahay diintan islaamku ilaahay subxaanahu wa tacaala hay naga dhigo kuwii garta wanaagyadeeda eh waxaynu insha allahu tacaala aynu ka warrami doonaa baxdigan ku saabsan birulwaalideyn ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa ku intifaaca ah inaga dhigo kelimadda albiru waa kelimad khayr iyo fadli ku tusta luqadda carabiga marka la eego waana samofal af soomaaligana waxay ku noqonaysaa samaan iyo falitaan laysbarbar dhigay marka la ysku dhuftana samaan fal bay noqonaysaa samuhuna waa wanaagga falkuna waa samayntiya ficilka ayaa la idhaahdaa markaa wuxuu noqonayaa birigu wanaag la samaynayo ama samo la falayo waalidkii sama in loo falo oo marnaba aan xumaan lagu samayn dhib loo geysan lana hiifin hadal xunna la tusin ficil xunna lagu samaynin qofkii taasaa la falayaa marka la leeyahay waalidkiisa qofku waa inuu biri u sameeyo af carabi ahaan biri waxaa lagu jamciyaa abraar waxaa lagu jamciyaa baarina albarara ayaa lagu jamciyaa sida kaafirba loogu jamciyo kafara xagga macna ahaan ama isqilaax ahaan alixsaanu ilayhimaa bilqalbi walqowli waalficli taqaruban ila allahi tacaala labadii waalid hooyadiiyo aabbihii oo loo samaafalo iyadoo qalbiga aan lagu qabanayn wax xumaana carabkana wax xumaana aan laga odhanayn gacmaha iyo xubnahana wax xumaana lagaga samaynahayn in loo wanaajiyo waalidkii wanaajintu xaqu lahay in loo wanaajiya la yidhahdaa samafal iyadoo ilaahay loogu dhowaanayo cibaado qofku uu ka dhiganayo ilaahay ka abaalmariyo waayo haddii kale qofkii biri uu samaynaya wuxuu iska noqonayaa shay iska caada ah waa inuu waalidkii u samafalo isagoo ajar ku rajaynaya waalidkoo loo samafalo waxa tahay in waalidkii aan la caayin in waalidkii aan lagu amar diidin in waalidkii qofka muslimkaahi aanu hadal xun ku odhanin iyo inaanu turanturrayn oo waalidkii aanu riixin iyo inaanu waalidkii xaasidin arrimahaasoo dhan baa soo gudagelaya waalidkii in loo samafalo waalidku isagoo dhintay baa loo samafali karaa sidaynu sheegi doonno isagoo noolna waa loo samafali karaa labaduba samafal bay noqonayaano samafalka waa soo gudagelayaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala arrin aada weyn buu ka dhigay waalidkoo loo samafalo iska daaya ilaahay cibaadadiisa markuu ka waramay wuxuu ka waramay haddana samafalka wanaagga loo samaynayo waalidka wuxuu ilaahay ku yidhi subxaanahu suuratu nisaa aayadda soddon iyo lix waxay idhaahdeen culimmadu aayaddan waxaa la ydhaahdaa soddon iyo lixaad ee suuratu nisaa aayatu lxuquuqi alcashara aayaddii tobanka xaq sheegaysay ilaahay wuxuu kaga warramay labada xaqa ugu horreeya wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay'a wa bilwaalidayni ixsaana ilaahay wuxuu yidhi caabuda rabbigiin cibaadadiisana ha la wadaajinina waxba cidba ha la wadaajinin ee keligii caabuda oo cibaadadu waa magacay hadhsanayaan wax kastoo ilaahay uu jecel yihi oo uu raalli ka yahay ha noqdo ficil iyo fal la samaynayo ha noqdo camal la samaynayo ha noqdo hadal lagu qowlayo ha noqdo shay la aaminayo wixii ilaahay cibaado uu ka dhigay gaar uu u leeyuu jecel yuu raalli ka yahay oo dhan in ilaahay awgi ama darji loo qabto iyadoo laga ilaalinayo baraxa soo gudagelaya cibaadooyinka ha noqdo istusnimo baraxaasi ismaqashiin ha noqdo maal raadin ha noqdo maamuus raadin ha noqdo magac raadin ha noqdo meel raadin ha noqoto wax kastoo soo gudageli kara cibaadadiioo shaashayn kara in laga ilaaliyo ilaahay wuxuu idhi bilwaalidayni ixsaanaa waxaa kaloo rabbigi inuu idin amraya uu idinku waajibinayaa labada waalid inaad u samaysaan wanaag wa axsinuu bilwaalidayni ixsaanaa aayaddan qur-aanka ilaahay wuxuu nagu faray subxaana isagoo inugu waajibiyo sunno aan ka dhigin in labadii waalidba samafalo waa cibaado cibaadadaana in la dayaco maaha waa inuu qofkii muslimkaa sideeda u guto si uu u badbaado yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim maalin aanay ubad iyo waxba awood uu leeyahay iyo ubad iyo maal maamuus iyo magactoona aanay anfacahayn ilaahay qof la yimid hortiisa qalbi nadiifa oo ka nabad qaba shirki iyo bidco iyo macsiyo intaba ka nabad qaba mooyaane waxaa kaloo ilaahay u yihi jala wacalaa qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalidayni ixsaana waxaad ku tidhaahdaa baa lagu yihi nebi maxamed sala allahu caleyh wasalama kaalaya aan idinku akhriya wuxuu rabbigii idinka xarimay wuxuu idinka xarimay shirkiguu idinka xarimay waxaa kaloo ilaahay idinka xarimay labada waalid inaad inkaar iyo karaahiye ka shaqaysataan wuxuu idin faray labadaa labada ka soo horjeedo ah in inaad ilaahay caabudaan iyo labada waalid inaad u samafashaan suuratu lancaam aayadda boqol iyo koob iyo konton waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wa bilwaalidayni ixsaana rabbigaa wuxuu amray wuxuu dardaarmuu waajibiyey inaydan caabudin isaga mooye cid kale inaydan caabudin wuxuu waajibiyey rabbi keligii inaad caabudaan wuxuu dardaarmay ilaahay aqula inaad caabudaan inaad weynaysaan cibaadooyinka inaad awgii u qabataan inaad iska ilaalisaan waxyaabaha badhaxa ayuu waajibiyey waxaa kaloo ilaahay u waajibiyey jalla wacalaa wa bilwaalidayni ixsaanaa labadii waalid in loo samafalo ayuu ilaahay waajibiyey subxaanahu wa tacaala labada waalid oo loo samafalaa waxay ka fadli badan tahay inuu qofku gaalada ku duulo oo uu la jihaado oo uu la dagaalamo siduu rasuulku sala allahu calayh wasalam uu sheegay facan cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma qaal cabdillaahi bni camr bn caas wuxuu yidhi jaa rajulu ila nabiyi sala allahu calayh wasalam yasta'dinuhu fi ljihaad nebiga baa u yimid calayhi salaatu wasalaam doonaya inuu u ogolaado nebigu inuu ninkaasi jihaado faqaala wuxuu rasuulku ku yidhi axayun waalidaaka labadaadii waalid ma nool yihiin qaala nacam saxaabigii haa buu ku yidhi qaala fa fiihimaa fajaahid wuxuu rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam u samafalkaad u samafalayso ku dadaalo ku dadaalkaa jihaad ka dhiga buu rasuulku yidhi muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa wariyey fafiihimaa fajaahid wuxuu idhi ibnu xajar alcasqalaani raximahullah idaa kaana laka abawaani fabaalig juhdaka fii birihimaa waalixsaani ilayhimaa faina dalika yaquumu maqaama aljihaad hadday laba waalid kuu sugan yihiin oo labadaadii waalid ay nool yihiin ku xeel dheerow samafalkaad u samafalayso ku dadaalkaad ku dadaalayso iyo wanaajintaad wanaajinayso ku dadaalkaad ku dadaalayso taasaa halkii jihaadka ku gelaysae fadxulbaariga mujalladka tobnaad safxadda afar boqol iyo saddex waxaa kaloo cabdilaahi bnu camr ibnu caas uu yidhi radia allahu canhu aqbala rajulu ilaa nabiyi illaahi sala allahu caleyh wasalama ninbaa nebiga soo qaabilayo faqaala wuxuu ku yidhi rasuulka isagoo la hadlaya ubaayicuka cala alhijrati waaljihaadi abtaqi lajra min allah rasuulkii ilaahayow waxaan kugula ballan gelayaa inaan ilaahay dartii u ijroodo iyo inaan jihaado aniga oo ilaahay ajar kaga dalbaya qaala wuxuu rasuulku ku yidhi sala allahu calayh wasalam hal min waalidayka axadun xay labadaada waalid ma ku jiraa mid nooli qaala nacam bal kilayhimaa wuxuu ku yidhi haa labaduba waa nool yihiin qaala fatabtaqi alajra min allah oo ilaahayna ajar baad ka doonaysaa saw maaha qaala nacam haa buu ku yidhi qaala farjic ilaa waalidayka faaxsin suxbatahumaa rawaahu muslim wuxuu ku yidhi labadaadii waalid ku noqo rasuulku sala allahu caleyh wasalama wanaaji samafalkaad u samafalayso iyo saaxiibkaad la saaxiibaysaiyo joogitaankaad la joogayso wanaaji ayuu ku yidhi nebigu sala allahu caleyh wasalama qaala nawowiyu raximah llah hada kulluhu daliilun لعظم فضيلة برهما وأنه آكد من الجهاد وفيه حجة لما قاله العلماء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كان مسلمين أو بإذن المسلم منهما فلو كان مشركين لم يشترط إذنهما وحير تاس كدوسا دمانت لبدا والد سمفلك الله سمفلا إني آدي آد أوين تاي إيا إني جهاد كبكا أدك waxaa kaloo daliil uu ugu jiraa culimmada tidhi ma bannaanaba inuu qofku jihaado jihaadu dalab labada waalid isagoo aydan qaata mooyaane oo oggolaansho ka dalba mooyaane hadday labada waalid muslimiin yihiin ama kii muslima haddii mid muslim yahi inuu idan oggolaansho ka qaato haddaba hadday labadii waalid mushrikiin yihiin lama shardiin ama arrin waajiba maaha inuu idanka qaata buu yihi raximahullah sharxu muslim mujaladka sideeda safxada saddex boqol iyo saddex iyo soddon biru lwaalidayni afdalu lacmaal labada waalidoo loo samafalo labada waalidoo la wanaajiyaa waxay tahay camallada ilaahay loogu dhowaado camallada ugu fadli badan waana camallada qofka muslimkaa jannada u dhowaynaya can ilwaliid ibnu lcaysaari annahu samica abaa camrin ishaybaaniy qaal wuxuu yidhi waxaan maqlay abaa camrin shaybaani oo yidhi xadatanii saaxibu hadihi daar wuxuu ii sheegay ninka gurigan lihi wa ashaara ilaa daari cabdillaahi bni mascuud waxaanu u tilmaamay gurigii cabdilahi mascuude qaala wuxuu ihi sa'altu rasuula allahi sala allahu caleyh wasalama cabdilahi mascuud baa wuxuu ihi nebigaan weydiiyey lacmaali axabu ila allah camal ilaahay loogu dhowaado camalkeybuu ilaahay ugu jecel yahay qaala alsalaatu calaa waqtihaa wuxuu rasuulku ku yidhi sala allahu caleyh wasalama salaadoo wakhtigeeda la tukado ayaa camalada ilaahay loogu dhowaado ugu fadli badan qultu uma ayun waxaan ku idhi buu ihi haddaba uma ay haddana camalladaankeebaa kusii xiga qaala wuxuu idhi uma biru lwaalidayn wuxuu ku yidhi labada waalidoo loo samafalo qultu uma ay qaala uma aljihaadu fii sabiili illah maxaa kusii xiga waxaa kusii xiga jihaadka qaala xadaanii bihinna walow isdadtuhu lazaadanii rawaahu muslim rasuulku saddexda arrimood buu ii sheegay salaadiiyo waalidkoo loo samafaliyo jihaadka haddaan weydiisan laha inuu ii kordhiyo oo ii sheega camallo kalena nebigu sala allahu calayh wasalam wuu ii kordhin lahaa labada waalidoo loo samafalo iyo in lagu qumo xaqooda loo shaqeeyo iyo inaan caaq lagu noqoni waa arrinta muhimka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inagaga raali noqonayo dembigeennana uu ku dhaafayo sababaysa oo keensanaysa in inagana ubad hadduu ilaahay ina siiyo ama intii ubad ilaahay uu siiye ubad lii in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigo qaar iyaguna ubadkooda u noqdaan qaar ilaaliyo u samafalo wanaajiya qofkii waalidkiisa xumeeya ubadkiisa xumeeya qofkii waalidkii wanaajiyana ubadkiisaa wanaajiya haddaad waalidkaa u wanaagsan tahay ubadkaaguna way ku wanaagsanaan haddaad waalidkaagu xun tahayna ubadkaaga ka eegin wanaag iyo khayra ka eeg inay ku xumaadaan labada waalidoo loo samafalaa waa biriga oo qofku uu ku dadaalo oo ilaahay dartii uu u qabto oo uu kaga daydo sharcigu siduu u farayo siduu doono aanu u samaynine waxay tahay arrin ilaahay raalligelinaysa jalla wacalaa wuxuu cabdilaahi bnu camr ibnu caas uu rasuulka ka wariyey sala allahu caleyh wasalama inuu rasuulku yidhi rida rabbi fii rida alwaalidayn wa sakhatu rabbi fii sakhati alwaalidayn labada waalid oo la raali geliyaa raalleeansha ilaahay ku xidhan tahay labada waalid oo la cadho geliya cadhada ilaahay ku xidhan tahay oo ilaahay wuxuu kuugu cadhoonayaa markaad waalidka ka cadhaysiiso wuxuu raalli kaa noqonayaa markaad waalidkaa raalligeliso xadiidka tirmidi waa ku wariyey kitaabu lbiri wasila baabu maa jaaa min alfadli fi rida lwaalidayn imaamu lalbanina waxa uu tilmaamay inuu yahay xadiid saxiix ah wuxuu rasuulku sal allahu calayh wasalam uu ku tilmaamay labada waalid cadhadooda in la yska jiro oo qofka muslimka uu iska ilaaliyo waxa uu yihi imaamu lmanaawi raximah llah rida rabbi fii rida alwaalidayn wa sakhatu rabbi fii sakhati alwaalidayn liannahu tacaala an yutaaca alabu wa فمن امتثل أمر الله فقد بر الله وأكرمه وعظمه فرضي عنه ومن خالف أمره غضب عليه وهذا ما لم يكن الوالد فيما يرومه خارجا عن سبيل المتقين وإلا فرض الرب في هذه الحالة في مخالفته وهذا وعيد شديد يفيد أن العقوق كبيرة وقد تظاهرت على ذلك النصوص wuxuu yidhi manaawi raalli aansha ilaahay wuxuu ku xidhay raalli aanshaa waalidka carada ilaahayna waxay ku xidhantay carada waalidka waayo ilaahay wuxuu faray in aabbaha ama waalidka la maqlo iyo in la karaameeyo la hagaajiyo qofka amarka ilaahay guda ee sidiisii uga soo baxa la yimaada ee ku dhaqma ee dhinacaayo dhinacaa toonaanuga iilanin waa qof ilaahay maqlay ilaahayna raalli ka noqday qofka khilaafaana waa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala cadhogeliyo ilaahay uu cadhoonay haddaba haddii labada waalid aanay samayn wax dembiya weeyaan addoonkii aanay farin hadday addoonkii xumaan faraan labada waalid xilligaa wuxuu ku qasban addoonkii inuu labadii waalid khilaafo uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsado uu raaligeliyo waata rasuulka sal allahu caleyh wasalam laga inuu tilmaamay inaan lagu adeecayn makhluuq macsiyada ilaahay zaynulciraaqi wuxuu yidhi isaguna fain qiila ما وجه تعلق رضا الله عنه برضا الوالدين أو الوالد قلنا هدي لا إله هذا محا يسكو حلي على شاء الله إلى على شاء والدك ما يسكو قلنا وحان لا هاي الجزاء من جنس العمل أبا المرين عمل كي لنعتهي فلما أرضى من أمر الله بإرضائه رضي الله عنه فهو من قبيل من لا يشكر الله لا يشكر الناس وحول مركو رالق ليه cidduu ilaahay faray in la raaligeliyo ilaahayna raalli buu ka noqday waxaanay u dhacaysaa taasi macnaha ay qaadanaysay leedahay qofka aan dadka u mahadnaqini ilaahay subxaanahu wa tacaala uu mahadnaqin labada waalid oo loo samafalaa waxay sababtaa jannada inuu qofka muslimkii galo facan abidardaai radia allahu canhu ana rajulan ataahu faqaala ina limra'atan waina ummii ta'murnii bitalaaqiha فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه أبي الدرداء وحيري من تون الوكيري لبدأ ذي والد وحي فريا كيغا إن أنفر أبي الدرداء وحيق جواب وحي مقر رسول كولي عليه الصلاة والسلام لبدا والد والباب بذا جنة الباب دحي هدا دونتنا اللمي هدا دونتنا إلى شؤ وعن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جاهما رسولك ويمده وحكول يا رسول الله رسولك إله يوم أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك رسولك إله وحن دوني إن قال كدور وجادلا كوغي من نوائنا قلت شضا فقال هل لك من أم وحكوير هو يمن لا ذهي qaala nacam haa buu ku yidhi qaala falzamhaa faina aljannata taxta rijlayhaa wuxuu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam hooyadaa iskala joog jihaadna ha tegine xadiidka waxaa wariya ibnu maajah iyo tabaraani iyo kayrkoodba wacan mucaawiyata bnu jaahimata qaal can abiihi ana nabiya sala allahu calayh wasalama qaala lah alaka waalidaan riwaayad kale wuxuu yidhi rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalama laba waalid ma leedahay riwaayadda horena wuxuu ku yidhi hal laka min ummin hooyo ma leedahay markaa labada waxaa lagu xambaarayaa inay hooyadu xaqa koowaad ay leedahay labada waalidna aanay kala maarmahayn oo qofkii kolba kii u nooli uu yahay kii kale qofku ma gudi karo abaalku waalidkii ku lahaa ilaa uu helo waalidkii oo addoona ah oo uu soo xoreeyo ilaa uu halkaa ka gaadho ma heli kara samafalka waalidka can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalama laa yajzii waladun waalidan ila an yajidahu mamluukan fayashtariyahu fayuctiqah rawaahu muslim wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilma awlaadihi waalidkii uma gudi karo abaalkuu u galay iyo xuquuqdiisii ilaa uu ilmuhu helo waalidkii oo addoonoo la leeyahay oo uu soo iibsado oo uu xereeyo mooyaane ma gudan karo abaalkii waalidkuu ku lahaa waanay adagtay والد la صلى ينتو على نسويبيو أو حريو وعن أبي بردة أنه شهد ابن عمر رضي الله عنه ورجل يماني يطوف بالبيت أبي بردة أوحل وحن ابن عمر يضعن غير يماني وخطى وافي بيت كإلهي سبحانه وتعالى حرمك حمل أمه وراء ظهري ننك أسوه يدي حنبارسا ثم قال يا ابن عمر وحكول ابن عمر أتراني جزيتها ma ii aragtaa abaalkii inaan guday waalidkay ninkii yamaniga ahaada hooyadii xambaarsan baa cabdillahi bni cumar u yimid wuxuu ku yidhi ma u aragtaa hooyaday abaalkeedii inaan guday qaala laa wuxuu ku yidhi may neef quroo ka baxday markay umulaysay ama naqas quroo sankeeda ka baxay markay umulaysay abaalkeeda intaasoo kaliyaanad gudan karayn dhibaatada umushu ay leedihi neeftuurka ay leedahay ayaanad abaalkeedii gudahayna sideed abaalkeedii oo dhan u gudaysaa buu ku yidhi labada waalidoo loo samafalaa waa acmaasha ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonka u dhowaynaya ee mid laga yaabo dembiye waawe inuu kaga badbaado fa can ibnu cabaasin annahu ataahu rajulun cabdullahi bni cabaas waxaa laga wariyay inuu nin u yimid cabdullahi bni cabaas oo fa qaala uu ku yidhi innii khatabtu imra'atan gabadh baan u geed fadhiistay buu yidhi fa abad an tankixanii markaasay i diiday inaan guursado wa khatabahaa hayrii nin aan aniga ahaynna waa u soo geed fadhiistay oo fa axabbat an tankixahu waxay jeclaatay inay guursato faqirtu calayhaa markaasaan hinaasay hinaasta waaliban hinaasay buu yidhi faqataltuhaa gabadhii waan dilay fahal lii min tawba towbad miyaan leeyahay qaala wuxuu ku yidhi cabdillaahi bni cabbaas ummuka xaya hooyadaa ma nooshahay qaala laa may buuhi hooyaday ma noola qaala wuxuu ku yidhi tub ila allahi caza wajal ilaahay u toobadkeen wataqarab ilayhi ma statacta uguna dhowow cibaadooyinkaad awoodo oo ay ugu horayso inuu gabadhii magteedii bixiyo ama inuu reerkii u tago si ay u qisaastaan oo u dilaan ileen qofkii qof dila waa loo dilayaaye qaala cataa bnu yasaar cataa bnu yasaar wuxuu yidhi fadahabtu cabdullahi bnu cabbaas baan u tegey oo fa sa'altu ibna cabbaas ibna cabbaas waxaan weydiiyey lima sa'alta can xayaati ummi waxaan ku idhi buuhi cabdullahi ibnu cabbaasow ninkani dembi weyn oo kabiiraa buu kuu sheegtay inuu galo gabadh muslimada uu dilaybe maxaad hooyadii ka weydiisay qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas innii la aclamu camalan aqraba ila allaahi tacaala min biri lwaalida ma garanaya buu ihi camal ilaahay loogu dhowaado ka wanaagsan hooyo loo samafalo ma garanaya buu ku yidhi xadiidka bukhaari oo mufradka ku wariyey imaamalbaanina wuxuu tilmaamay inuu yahay xadiid saxiixa labada waalid oo hadalka loo dabciyo oo aan hadalka gal lagula hadlini waxay tahay camalada qofka sabab noqon kara inuu jannada ku galo qaala bnu cumarin lirajulin asaaba dunuuban wadakaraha libni cumar cabdulaahi bni cumar nin baa u yimid dembiye fara badan sameeyey wuxuu ku yidhi dembiyo fara badan baan sameeyey maxaan yeelaa faqaala lahu bnu cumar ibni cumar wuxuu ku yidhi laysat haadihi min alkabaa'ib dembiyadu u sheegay buu ku yidhi dembiyadaadii tirisay dembiyada waaweyn ma aha uma qaala bnu cumar can ilkabaa'iri huna tiscun cabdillahi bn cumar wuxuu ku yihi kabiirooyinka waaweyn waa sagaal alishraaku ishraaku ilaahay oo cibaadada lala wadaajiyo wa qatlu nasama iyo cid la dilo macnaa qudh la gooyo way macnuhu dhacaya waalfiraaru min azaxfi iyo in gaalo laysan fadhiyo laga cararo fulay la noqdo wa kadfu lmuxsana gabadh dhowrsoonoo zina lagu galo wa aklu ribaa in la cuno ribada oo ribadu sideedada ku gashaa dhowaa adeegga saad service la yidhaahdo waxbaa lagu kala iibsadaa waxbaa lagu kala sariftaa qofku hadduu tukaan ka qaato lix kun oo shilin ama toddoba kun oo intuu ka qaato iyadoo somalilanna uu ku dhacdo gurigan kaaga soo dirayaa saad ribaa gashay waa ribo waayo sarifku ammaah maba galaba ma dhici karto inuu qofku sarif ammaahdo waa yadan biyadin labada lacagood waa la kala badin karaa hal doolar iyo lix kun toddoba kun la isu sarifi karaa laakiin intaad sarifatayna sarifkii sii amaahaata waa ribo ma bannaana dukaan baa wuxuu kugu leeyahay shan boqoloo kun shantii boqol ee kun baa waxaad ku tidhi u bedelo doolar shanta boqol ee kun dabeete doolar buu shantii boqol ee kun u bedelay wuxuu ka dhigay dhowr iyo siddeetan doolar waxaad ku tidhi guriga markan tagaan kuu soo diraya ribadii waa gash waa gash ribaad ku jirtaa waa ribo ilaahayna wuxuu yihi fadinuu bixarbi min allahi warasuulih aladiina yaakuluuna riba laa yaquumuuna ila kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shaytaanu min almasjid kuwa ribada cunayaa qabriyadooda waxay ka soo kacayaan maalinta qiyaame iyada oo aada moodo iyagoo waalan wuxuu yihi cabdullahi bnu cabaas aayaddaa markuu fasirayey aakilu ribaa yubcathu yowma alqiyaamati majnuuna kuwii ribada cunayay maalinta qiyaame waxaa la keenaya iyagoo waalan wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam dirhamu riban yaakuluhu rajulu wa huwa yaclamu annahu riban ashaddu cinda allaahi min sittin wa halaaiina zanya wuxuu rasuulku yihi dirham riba ahoo qofku uu cunaya isagoo ribaynay tahay ilaahay agtiisa waxay ka adag tahay lix iyo soddon goor uu sinaysto waxaa kaloo rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam azina tnataani wa sabcuuna baaba ribadu waa labiyo toddobaatan albaab adnaaha midla an ya'tiya arajulu ummahu waxa ugu yar inuu ninku hooyadii u galmooday oo kale ribada dembiga ugu yaro qof ka helaya waxay ka dhigan tahay nin hooyadii u galmoodo hungureeyey khatarta inta adag bay leedahay oad lacag sarifanayso sarifka gacan iyo gacan ku kala qaata waxbaa amaahanin mawduuc inaynu laabanno wuxuu yidhi wa aklu ribaa ribadoo la cuno wa aklu maal alyatiimi xoolaha agoomaha oo la cuno xaqdarro lagu cuno wa ilxaadun fi lmasjid masaajka dhexdiisoo iilin lagu sameeyo ama iilasho waaladii yastaskir iyo ka dheeldheelaya muslimiinta ku dheeldheelaya wa bukaa'u lwaalidayni min alcuquuqu qofkiioo labadiisii waalid ka oohiyaana waxay ka dhigan tahay isagoo kale kalaahiya ka shaqaystay ama hadal ku dheh ama ficil samee ama wuxuu waalidku ku faray diin haddaad labada waalid ka ilmaysiiso inkaar qabatee ogow falaa xawla walaa quwata ila billah uma qaala bnu cumar axayun waaliduk wuxuu kuli waalidkaa ma noolyahay qaala rajulu cindii ummi hooyaday baa nool qaala bnu cumar fawallaahi low alamta laha alkalaam wa acamtaha acaam latadkhulanna aljannata majsanabta alkabaa'ir wuxuu ku yidhi ibnu cumar ilaahay baan ku dhaartay haddaad hadalka u dhibciso waalidka cuntana aad siiso jannadaad geli ood geli intaad dembiyada waaweyn ka fogaanayso bukhaari baa adabulmufradka ku wariye albaanina wuxuu yidhi waa xadiidkii saxiix ah labada waalid ee waalidka ku ahoo loo samafalo iyo inaad ka farxisood ka qosliso waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raallida kaaga noqonayo camalka jihaadkana kaaga filne kaa kaafiyaya فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة wataraka abawayhi yabkiyaan wuxuu yidhi cabdulahi bni cumar nebiga nin baa u yimid calayhi salaatu wasalaam ballan kula gelaya inuu ka hijroodo makoo madiine u hijroodo iyo isagoo taa la kulansaday ninkaasoo waalidkii ka soo ohiyayo intuu yidhi waan hijroonaya labadiisii waalid ay ooyeen fa qaala rasuulku wuxuu ku yidhi irjic ilayhimaa labadaadii waalid ku laabo wa adxikhumaa kama abkaytahumaa labadii waalid ka soo qosli sidaad uga soo ohisay abu daauud baa kitaabuuljihaad ku wariyey imaam alalbaanina uu tasxiixiyey waxaa kaloo ka mid a ah waalidka loo samafalo qofka muslimkii inuu ka ilaaliyo cay waalidkii inuu caayo iyo inuu sababo labadaba waa laba arrimood isberiberi yaalla inuu sabab u noqdo waalidkii inuu in la caayo waa inuu iska ilaaliyo inuu isagu caayana waa inuu iska ilaaliyo faan cabdillahi bni camr bn caas radia allahu canhuma ana rasuul llahi sala allahu aleyh wasalama qaal cabdillahi bni camr wuxuu yihi rasuulku wuxuu yidhi min alkabaa'iri shatmu rajuli waalidayhi dembiyada waaweyn waxaa ka mid a inuu qofku labadiisii waalid caayo qiila wahal yasubu rajulu waalidayhi waxaa lagu yidhi nebi maxamedow ma qofbaa waalidkii caayaya qaala nacam haa buu nebigu yihi calayh isalaatu wasalaam yasubu aba rajuli fayasubu abaah nin buu aabbihii caayaya markaasuu ugu jawaabaya isna aabacay wayasubu ummahu fayasubu umma ninbuu hooyadii caaya markaasuu inoogu jawaabaya caydii gabadhuna waa soo gelaysaaye muttafaqun calayhi muslim iyo bukhaari baa isku waafaqay musiibada jirtaa waxay tahay bal hadday hooyadii cay ku abayso ilmihii ka waran maxaa la samayn muxuu ilmihii cay ka kaaftoomi ama ka reebtoomi haddii waalidkiiba u caayayo gabadhii markii ilmaheeda u cadhoto isagii bay caayaysaa aabbihii bay caayaysaa waxaa laga yaabaa ilmaheeda yar hooyadii oo iyada ah inay caydo way ku tiraa hooyadaabaa sidaasa ilmaheedii yaraa waxaa laga yaabaa inay ilmaheedii nacdasho ama ilmaheeda yar hooyadii inay nacdasho oo nacdasha waxaa ka dhalanaya ma ogtahay ilaahay naxariistiisaa laga fogaya ka dhalanaysa waa laasimka nacdasha marka siduu nacdali karaa qof ilmihiisii yaraa aabbaa ilmihiisii yaraa nacdalaya ama caayaya oo caybaraya waalidiintii hore dee wakhtiyadii sideetanadii iyo sagaashanadii intudku aanay fasahaadin ama in badani aanay fasaadada ka midi ilmaha yare caytama inta la soo qabtaa carabka la gubi jiray imika waxaa laga yaabaa waalidkii inuu ku agcaytamaya ilmihii yaraa labadii ciyaal ahaayee waalidku dhalay iyagoo waalidkii ay joogaan labadiiba inay iscaayaan ilmihi yaraa aabbaha waxa ku samey hooyada waxa ku samey iska dhegaysanayaan kama qasnaba waxaa laga yaabaa hooyadii inaanayna guriga waxa ka socdaba waxay iska daawanaysaa t v aad moodid laata iyo cuse iyo manaata asnaam ayaad moodaaba la caabudayo musalsalkii baa soo galay turkigaha ama musalsalkii carabkahabaa soo galay waalidkii mama oga guriga ka dhacaya ma gubanaya ma la caytamaya ma la islaynaya dhibaato ma dhacaysa ma dembi baa lagu jiraa ma khayr baa lagu jiraa guriga lama oga waalidkii wuxuu ku maqanyo ku mashquulsan yahay gaal iyo gaalad ka sheekaynaya qaabkii loo sinaysan laha ama qaabkii xumaa loo samayn laha sabuuradaa u dhex yaala tiifiya halkaasaa lagu banaya sabuuradaha dadka qaarba waxay ii sheegeen xilliga musalsallada qaaray socdaan gurigooda inaan garaacinba wuxuu i gurigaya xilligaa maba garaaco kuma habayaamaba oo maxaa dhacay wuxuu laygama furayo waan oganaan layga furayn waay musalsalkii baa socda xaafadaha qaarkood anaa tijaabiyo haddaad qaraabatihiin ood sanaanto kaama u qaadeen sanaanta assalaamu calaykum lagula hadli maayo waxaa laga toban kilomitr soo lugaysi amba aad gaadhi soo kaxaysatood tiri qaraabadii soo salaam qaraabadiiba timaa tiri assalaamu calaykum lagaamaba qaadayo inaad timid iyo inka lugmaba ogaba goor dambaa la odhanayaa waxa yimid wadaad baadin salaamiyooyin oo muxuuha in telefoon lagaas daba diraa laga yaabaa waxaanu ku mashquulsanayn balaayaanu daaweynimaa lag ohanay oo balaayada maxaa gurigaa dhex dhigay miyaanu odhan balaayada buulkaagaa laga gala maxaa gurigaaga soo geliyey weliba balaaya si lacagtiisii siistay subxaan allah marka waxaa muhima dee waalidkii inay dhugtaan horta iyagu ficilkay samaynayan si ilmihii u toosmo soomaalidu hore waxay ugu mahmaahi jireen markay toosinayaan ilmaha awrka dambe awrka hore tallaabadiisuu leeyahy waxay uga jeedeentaa ilmaha curadkii ilmaha dambe ayuu tababaraa caqiide khaldam ha ahaatee waxay xataa samayn jireen qofkay fariidnimo ku tuhmayaan iyo raganimo iyo firfircooniyo dab ay odhan jireen ilmaha yar isagaa gardaadinaya si uu shababo oo caqiide khaldan aan saxsanayn gardaadintii waxaan wax shiica ka yimid laakiin xataa say aaminsanayn wanaagga maantan ayaa lagu daynaya khasu naas dadka ugu liitaa hooyadii baa ilmaheedii yaraa afar jirka ama shan jirkaa bay qaal gaalka ugu gaalsan ee ilaah iyo nebigiisa ugu necab u ekaysay waanasa ilmahayga yar labada dhafoor baa loo xiiraya waalidkii intuu geena qurxi qurxi labada dhafoor xiiro halkaa aad u caddeen islaantii ilmeherba sideed afar jiroon socon kara ba hadduu doono way laalaadsanaysaa ama laba jir labada dhafoore usoo xoqday sanid jir baa laba dhafoor soo xoqaya gurigaa la keenaya muxuu ku barbaanaya isagoo gaalada jecel wallahi waxaad arkaysaa ilmo yaroo saddex jir ama afar jira lix jir shan jira oo guriga hortiisa ku jaasaya oo ina yaroo kale la jaasay mararka qaarkood halkay ka soo arkeen may ku dhasheen la gurigay ka arkeen t v ka arkeen hadday fasahaadaan oo xumaan ka xunay sameeyaan oo cuquuq ka xunay sameeyaan cid ha eersanin naftaada eerso naftaadaad ku cadaabtay naftaada xuquuq saasay ku baaba'aysaa labada waalid waa inay wanaag sameeyaan waa in ilmihii yara edbiyaan axaadiista qaarseena ugu iman doonta ama majliska laan ugu imaada ama jaalis dambe waxaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inuu qofku ubadkiisa dhangadu sito oo aanu ka dulqaadin dhangada iyadoo laga ilaalinayo wejiga iyo bararka labadaa laga ilaalinayo haddana ilmihii waa in la edbiyo la dhangadeeyo oo aan madaxa loo salaaxin waa in cabsida la baro waalidka u ka baqanay iyo ixtiraamka waayahay ayn mawduuceenni usoo noqonno labada waalid oo loo samafala xaqoodu aad buu weyn yihin laakiin labada waalid xaqoodu wuu sii kala weyn yahay siduu rasuul ka warramay calayhi isalaatu wasalaam fa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala jaa'a rajulun ilaa rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam faqaal man axaqu nnaasi bixusni saxaabatii rasuulka nin baa u yimid buu yihi abuu hurayra wuxuu ku yidhi rasuulkii ilaahay yaa dadka ugu mudan ee si fiican ula dhaqmaayo abaal weyn ugu siile oo la saaxiiba qaala ummuka hooyadaa buu ku yidhi qaala uma man yaa ku xiga qaala uma umuka hooyadaa baa ku xigta qaala uma man yaa ku xiga qaala uma ummuka hooyada unbaa ku xigta qaala uma man yaa ku xiga qaala uma abuuka aabbaha baa ku xiga rawaahu muslimun muslim baa wariyey masaa-isha dambe inoogu iman doontaa xuquuqda labada waalid siday u kala duwanyihin siday u kala tegsan qaabka loo kala farabadinayo labada waalid kuma gaarha samafalka loo samafalaya islaamnimo qura ilaahay baa inaga badbaadiyey waalid gaalamiina lama joogeen hadday dhacdo xataa qofka waalidkii uu gaal yahay dee waxaa jira waalid soomaaliya oo diinta iyo ilaahay iyo nebigaba caayaya salaadana aan tukanayn waa gaalkaasi dee islaam maaha haddana waa loo samafalaya dhibaato ma leh samafalka loo samafalayo waayo ilaahay wuxuu tilmaamay wasayna alinsaana biwaalidayhi xamalathu umuhu wahnan calaa wahnin wafisaaluhu fii caamayn an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir wain jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tutixhumaa wasaaxibhumaa fi dunya macruufa ilahay uu ka warramay labada waalid in loo dardaarmay in loo samafalo hooyada gaar ahaan loogu dardaarmay iyadoo daciifa ayay xambaartay iyadoo daciifa ay dhigtay oo iyo aad u dhib mudanaysa waxay naaska ka goysay nuujinaysay laba sanood ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala u mahadlaqa waalidkiinna anaad iisoo laabanaysaane kadib ilahay wuxuu tilmaamay hadday kugula inaad shirki samayso ha ku addeecin wixii macsiyaahe wanaag kula soco adduunka wuxuu yidhi ibnulqayim raximahullah walaysa min alixsaani ولا من المعروف ترك أبيه وأمه في غاية الضرورة والفاقة وهو في غاية الغنى وقد ذم الله تبارك وتعالى قاطع الرحم وعظم قطيعتها وأوجب حقها وإن كانت كافرة أحكام أهل الذمة مجلد كلا بسعطة أهرب قولين تطبيطون وحول ماها وناقو يسمى فلكو إن لبدا والد قفك كتغو أما أبيه هو يدي يقول دباتيسا يقول فقر هيستو يقول قاتشونيا addoonkiina uu yahay mid qaniya oo isagu naxariis badan haysto oo aad iyo aad u raaxaysanaya oo nicmaysanaya ilaahay wuxuu dhareecay cidda waalidka goynaysiiye qaraabadaba xaqoodana wuu weyneeyey waxaanu tilmaamay in loo samafalo gaalaba ha noqdaani xadiidkan aynu kusoo gabagabaynaynaa facan asmaa binta abi bakrin radia allahu canhu asmaa binta abi qaalat waxay tidhi atatrii ummii raaqibatan hooyadii baa ii timid bay tidhi iyadoo baahanoo doonaysa inaan wax siiyo fii cahdi nabiy sala allahu caleyh wasalam wakhtigii nebiga فسألت النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان ويديي أصلها رسولك إلهي وهويدي محريريا معنى قالت دي هويدي قال رسولك حكولي نعم هويدا حرير رسولك عليه الصلاة والسلام قال ابن عيينة وحر ابن عيينة فأنزل الله تعالى فيها إلهي وحكو سوديتي قصدا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآيات وحكو سوديتي إلهي إلهي إذن كالرابي مايو inaad xidhiidhisaan kuwa aan kula dagaalamin diintiinna guryihii iyo saaridoodii waa laga warramay arrimaha kalena xadiidkana bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay isku soo wada duubo waxaa majliskeenan uu ku soo gebagabaysan yahay labada waalid in loo samafalo waa waajib in la isku waaniyaana waa midna saaran wadaad iyo wabinbana in lagu camal falo lagu dhaqmaa waa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka doonayo kuna waajibiyey oo weydiinaya maalinta qiyaame kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati buu rasuulku yihi calayh salaatu wasalaam mid kasta waxbaa la raaciyey mid kastana waa la weydiin doonaa wixii la raaciyey hadday tahay gabadhiya hadduu